لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii soddon iyo saddexaad ee ka mida min kitaab الnubda fi اlqawaacid اlasliya xalay waxaynu soo maray muqadimaad iyo asaasiga ku saabsanayd qiyaaska iyo anwaacdiisa iyo arkaantiisa kadib waxaynu soo bilownay rugnigii koowaad ee asalka ahaa shuruudiisi buu sheekhu xale wax ka sheegay kadibna faracaynu ku joogsan faracu asaguna waa inagu soo maray waa maa yatafaracu can ilasli aw can xukmi اlasli dhowr aqwaal baana ku jirto farcu waa kuma qolyo waxay yidhaahdaan waa xukumka xukumka almushabbah ee faraca saaran ee lagu shabbahaayo xukma alasli kaasaa faraca qolyaa yidhi sida mashhuurkana waxaa weeye maxalka weeye farcu waa almaxal almushabbah sidaas ayaa loo badan yahay sheekhu marku wuxuu yidhi wاlfarcu waxaa weeye huwa farcu اlxukmi اlmushabbah xukumka mushabaha faraciisa weeye sawaabkuna waxaa fiican inuu yidhaahdo farcu waa almaxal اlmushabah maxalka mushabaha ayaa mashhuura in laga dhigo <clears throat> marka hadda waxaa ka muuqata mushabaha xukumkiisa ayaa faraca inuu ujeedo waxaa kaloo dhici karta inuu ujeedo jeedo maxalkiiba markaas laakiin siday u qoran tahay farcu lxukmi اlmushabahi qaabka iskugu idlaafaysan marka la fiiriyo waa yar qananaf weeye xukunka mushabaha ah faraciisa weeye xukunka mushabaha de farciisa muxuu noqonaya idan laba qowlun baa ashhar ah in la yidhaahdo farcu waa maxalka cusub een xukumka u doonayno sida nebiidka oo kale sida nebiidka oo kale ayaa farca wuxuuna farc ka yahay khamradi iyo inaad tidhaahdo farcu waa xukumka nebiidka xukumkaasoo farc ka ah can xukmi اlasl labadaa macnaa caana ah, laakiin qaabka hadda uu qoran yahay xoogo waxaa ku jira qananaf wa min sharطihi sharط اlfarci waxaa ka mida an yuujida waa in la helo tamaamu اlcilati cilada oo dhammaystiran fiihi fi اlfarci ayb ciladii asalka ku jirtay oo dhammaystiran waa in farca laga helo waa goorma waa markay ciladu tahay daatu ajzaa'in wa awsaaf ciladu markay tahay murakaba min awsaaf oy ajzaa leedahay ee gaballo ay leedahay yaa waxaa la rabaa ciladaasoo dhammaystiran in laga helo faraca shardiga marka qiyaaskuna ooba sidaasoo waxaa la rabaa cillada asalka ku jirta oo dhammaystiran in faraca laga helo ama cillad iyo dheeraad marka shardulqiyaas qodobka u muhiimsan buu hadda kugu sheegay shardulqiyaas waa musaawaatu lfarci lilasli fi اlcillati aw ziyaadatu calayhi bay yidhaahdaa markay usuuliyiintu rabaan inay soo gaabiyaan shardulqiyaas waa maxay waa in faracu uu la sinaado la ekaado asalka filcilla kula ekaado ama faraca ay ku badato cilladu shardu اlqiyaasi musaawaatu اlfarci lilasli fi اlcilla aw ziyaadatuhu ziyaadat اlfarci waa maxay calayhi cala alasli inuu ka bato labadaa un baa la rabaa mooyeen hadday nuqsaan meesha timaado qiyaaskaasi waa faasid biاlitifaaq ima qaطcan falqiyaasu qaطciyu aw danan falqiyaasu daniyu wayusama hada qiyaas aladwani kaatufaaxi cala اlburi maca aلطacmi aw maca aلطucmi waxaad tidhahdaba wuxuu u gudbay hadda haddii lagu yidhi farciga shuruuddiisa asaasiga waxaa ka mid ah waa in la helo ciladii asalkoo dhammaystiran laga helo faraca gudihiisa heliddaas marka wujuudkaas wujuud اlcilati fi اlfarci laba mid un weeye in aad malayso cilladii oo dhammaystiran faraca inay ku jirto iyo inaad hubsato si yaqiin ah cilladii oo dhammaystiran inay faraca ku jirto labadaa qaybood wey tiibuu kuu sheegay ima an yuujada in la helo tamaamu alcillati fiihi fi lfarci qaطcan cillada oo dhammaystiran in la helo fi lfarci weliba si go an oo yaqiini ah falqiyaasu cindaidin qaطciyun wey qiyaasku marka ayada ah haddii cilladii asalka laga helo faraca gudihiisa si yaqiinon ixtimaal ku jirin qiyaaska waxaan leenahay waa qiyaas qaطciya yaqiini ah ka qiyaasi اdarbi cala الta'fiifi bijaamici اlأda marka un la soo ururiyo waynu soo maray fii dalaalat alalfaad in wadaadda ay qabaan kaa inuusan qiyaas ahayn laakiin haddaynu dhahna qiyaas weeye waa sida rag badan ay ku miaaliyaane qiyaasu darbi cala ata'fiifi bijaamici aliidaa waa qiyaas qaطci ah mansuusku xukumkiisa falaa taqul lahumaa uffin taxriimu tafiif aw xurmatu tafiif baa asal ah waxaan leenahay uf waalidka in la yidhahdo waa xaaraan binnasi wadaliil in la garaaco ama la dhankalaasana waa xaaraan qiyaasan calaa uf aw cala tafiif bijaamic maaa cilada waa maxay bijaamici aliidaa maxaa yeele uf in la yidhahdo waalidka oo la koosado ama erey xun la yidhaahdo iyo in loo gacan qaado labaduba waa dhibaato iyo dhibki la diiday iidaaga oo cillada ahaa keebuu ku badan yahay darbiguu ku badan yahay idan tamaamu lcilla oo iidaaga ayaan ka helay filfarci oo darbiga ah helidda aanu ka helina waa helid ah hubaal si la hubo weeye marka maxaan leenahay qiyaaskaasi waa qaci waxaa la mid a ah, mxuu ahaayey haddaad tidhaahdo qiyaasu الnabidi calى اlkhamri bijaamic اliskaari wa wujuud اliskaari fi nabidina waa qaci haddaad adugu aad tidhahdo qiyaaskana muxuu noqonayaa waa un qaci un ayib aan iskaga socon marka qiyaaska qaciga cinda اlusuuliyiin waa marka aad aaminsan tahay in faraca laga helay ciladii asalka si qaطci ah oy weliba ciladu faraca ku badan tahay qiyaaskaa waa qaطci waxaan loo yaqaanaa qiyaas awlawi ah aw qiyaasu اlأwlى ayaa la yidhahdaa haddii ciladu wujuudkeedu fi lfarci ay qaطci tahay wa maca daalika ciladuna farca ay ku badan tahay qiyaaskaasi waa qaطci oo ah qiyaas اlأwlى qiyaas اlأwlى hadday tahay helidda la helay ciladii fi lfarci ay qaطci tahay yaqiini tahay hubaal tahay laakiin ciladu farca iyo asalka ay ku siman tahay qiyaas اlmusaawaat baa la yidhahdaa qiyaas اlmusaawaat waana qaطci qiyaas اlowlaa iyo qiyaas اlmusaawaat labadu waa qaciyaan waa qaطciyaan marka laga fiiriyo wujuud اlcilati fi اlfarci wاlasli marka laga fiiriyo in ay kala badan tahay hadday farca ku badato waxaan leenahay waa qiyaas اlأwlaa hadday ku sinaadaanna qiyaas اlmusaawaat haddii labada goorba aynu hubno in ciladii ay ku jirto farca siday ogu jirto asalkana waa qaطci qaطcinimadu waa xagga wujuudka taxaquq اlwujuud fi اlfarci wey taxaquq اlcilati fi fi اlfarci ayb taxaquq wujuud اlcilati fi اlfarci baa ka imanayaa qaطcinimadu amaa xagga awlaha iyo musaawaadka wuxuu ka imanayaa ku badnaanshaha ciladu ay ku badan tahay farca ama ay la siman tahay asalka <clears throat> ya ku badnaansho iyo muxuu ahaaye la sinaanshuhu waxaa ka imanayaa magaca ah qiyaasu iyo qiyaasu baa ka imanaya laakiin qadciyadu waxay ka imanaysaa hubaalka aad hubto in ciladii oo dhammaystiran ay ku jirto filfarci siday ugu jirto asalka qadciyadu hunaa bay ka soo boodaysa ama musaawaadkiiyo awluhu wuxuu ka imanhayaa ku badnaanshaha cilladu ay ku badan tahay faraca ama ay la siman tahay asalka inaad fahanteen baan u malay ayib wuxuu ihi sheekhu aw dannan waima an tuujada in la helo tamaamu اlcilati fiihi fi اlfarci dannan si mala ah falqiyaasu cindaidin danniyu wayusama waxaa lagu magacaaba marka ayada ah qiyaas اladwani muxuu marka sheekhu kaaga booday qiyaaskii qaطcigaha labadiisi suuro ayuu meesha kugu qariyo ahayd qiyaasulawlihi iyo musaawaadkii musaawaadka ayagu waxay ku miaaliyaan mitaalka cali uu sheekhu soo sheegay ahaa qiyaas الnabidi cala اlkhamri bijamic اliskaari fi اtaxriim bay ku miaaliyeen qiyaas اlmusaawaadka ayib ama kii aad ku soo marteen dalaat اlalfaad in xoolaha agoonta aad cunto iyo inaad gubto maxaa u dhexeeya waa isku mid waxaa laga xarimay sharcan xoolaha agoonta cunidooda waxaad tihi cunid baa lii diidee waxaan maranhayaa baldoos dad xoolihii o dhan soo turtaad baldoos ku baabiisa riiqda ama dabbaad qabasiisa waa isku mid kaasoo kale waa qiyaas ulmusaawa wayusamaa haada kan waxaa lagu magacaabaa kan dambe marka ay tahay cilada ku jiriddeeda farca ay ku jirto ay malo tahay oon hubaal aysan ahayn danni qaaliba ay tahay qiyaasulwadwan baa la yidhahdaa adwanku ha ku khaldaman ha u qaadanin ciladii oon dhammaystirayn baa meesha ku jirta ciladu marba haddaysan dhammaystirnayn dhammaystirnayn cafwan falqiyaasu faasidun bilijmac haddayn ciladu dhammaystirnayn fi lfarci qiyaaskaa waa baail biitifaaq ee waxa laga hadlaya waa maxay adwanku wuxuu ka imanayaa wuxuu ka imanayaa waa naqiid اlwlaa weeye naqiid اlwlaa weeyaan aw ilmusaawaad buu naqiid u yahay oo waxaa weeye cilada ku jiriddeeda ay ku jirto muxuu ahaa fi lfarci ayaan hubaal ahayn ee waxay tahay mala haaliba tadunnu dannan haaliban fi taxaquq اlcilati fi اlfarci markaasaan lena waa qiyaas اladwan mala haalib ah ayaan malaynaynaa ciladii asalka ku jirtay mid la mid ah inay ku jirto farci marka waxaan leenahay qiyaas اladwan wey maxaa yeele qaci ma ah qaci ma ah hadday laakiin horaan qiyaaskuba asalka ciladuba ay danni ahayd kana waa maxay danni buu noqonaya marka ayada ah isku mid bay noqonaya qolyo waxaaba qaba jira yidhahdaa qiyaasku marnaba qaci ma noqdo bacd اlusuuliyiin ah katuaaxi ka qiyaas tufaaxi tufaaxa inaan uga qiyaas qaadano cala buri burka maca ucmi aw bijaamic ucmi waxaad tidhi burku ama qamadidu waxaa galaa tidhi waa ribo baycu e, burmi burin mutafaadilan waa xaaraan baa tii xadiidii abi muusa iyo xadiidka cubaadiyad u daliishatay waa la gartay waxaa la wadaadga tufaaxa ka warran baanka tufaaxee la cuna ka warran waxaa tidha asaguna in laisku iibiyo mutafaadilan waa xaaraan ribal fadli baa ku jirto qiyaasan cala alburi maxaad isku haleeshisay bijaamici ucmi mid walba waa la cunaa wey mid walba waa la cunaa raashin wey mid walba ayb marka tufaaxa waan malaynaynaa inuu yahay macuum qolya ilan ka murmo macuum ma ahe waa min baabi alfaakiha weeye howlo kale ayb marka wujuudu cilat اطcmi fi tufaax oo farici ah yaqiin ma ahee waa madnuun danni qaalib ah saasa waxaa loo yidhi qiyaasku waa danni qiyaasku waa danni macnahaun bay u wax kale maa haddaad laakiin aad muxuu ahaaye ka shakisan tahayba cillada ku jiriddeedii fi lfarci qiyaaskaasi waa faasid haddaad aaminsan tahay cillada waa ku jirtaa faraca laakiin ma dhammaystirana qiyaaska waa faasid biitifaaq cilladii oo dhammaystiran baa farca ku jirta laakiin marna waad ku dhaaran oo kitaab jaamacad ku mari inay ku jirto marna waad malaynaysaa halkaa unbuu ka imanaya qacigu iyo danigu halkaa unbay ka iman aynu ka soconno wuxuu yihi sheekhu walaa yushtaradu lama shardiyo hubuutu xukmi xukmi اlfarci farca xukumkiisu inuu ku sugnaado binnasi ijmaalan nas guud oo caam ah aayad xadiid inuu ku suna ama ijmaac guud si guud inuu ku sugnada shardi ma aha ayib maxaa yeelay haddii nas guud uu ku sugnaado xukmu lfarci maxaa yeele waa fard min afraad ilcaam buu noqonaya qiyaasba looma baahno marka wadaadkii abu haashim aljubai abu haashim aljubai iyo bacd almuctasila waxay dheheen markaan farac iyo asal is waxaa shardi ah in faracaani la helayo daliil guuda uu hoosgelayo ka asl qiyaas markaan waxaan u baahanaynaa in farac aanan asal ilxaaqino min xayu tafsiil xukumkii tafsiiliga ahaa ayuu qiyaasku inaga anfacahaya laakiin xukumka ijmaaliga si guud waa in daliil loo helo aan ahaan qiyaas buu leeyahay abu haashim aljubai sidaasoo kale yii wuxuu ku masalat ljad aljad wاlkhwa waad soo marteen qolyaha waxay isku khilaafeen kale isku khilaafaha de waa walaalbaa laga soo qaaday iyo mehe aabbaa laga soo qaaday iyo iyo waa hawlo badan yahay wuxuu idhi marka aan leenahay jadku awowgu waa kal ahi bijaamic اlidlaa'i biاlabi qiyaaska wuxuu ihi waa saxiix qiyaaskaasi waa saxiix oo jadka haddaan farac ka dhigno akhana aan ka dhigno asal oon awow oga qiyaas qaadano walaal aan dhahno cillada idinka dhexaysana waa maxay mid walbo walaalka iyo awowgu waxay ku soo dhowaanayaa waxay ku soo dhowaanayaa meydka ugu soo dhowaan bilab ilaa awowgu wuxuu dhihi meydkaani waxaa dhalay wiilkaygii walaalkana wuxuu dhihi meydkan waxaa dhalay aabbahay meeshay iskugu iman hayaan darmida meesha darmida iskugu iman hayaan waa hal shay marka qiyaasu اljaddi cala اlakhi fi اlirthi in la dhexal siiyo awogii la dhexal siiyo baa laga hadlaya hadda la soco waa jaa-is bin abu hashim aljumbai bijaamici اlidlaa'i bilab mid walba aabba ugu soo dhowaan haya marka wuxuu le laakiin farcan wuxuu ku asaxay awowga dhaxalkiisu yacni awowga dhaxalsiintiisu in la dhaxalsiiyo waxay ku sugnaatay adilo guud bay ku sugnaatay laakiin asag iyo walaalo markay isqabtaan awow in la dhaxalsiinhayo qiyaaskaan ku sugaynaa buu leehay amaa tawriiu اljaddi min xayu اljumla wuxuu ku sugnaaday adilo guud min xayu tafsiil oo markay kulmaan awow iyo walaalo inuu awowgu waarid yahay waxaan ku sugaynaa bilqiyaasi tafsiili waxaan dhahaynaa akhu waxbuu dhaxlaa wuxuuna ugu dhowaadaa meydka aabbo awowguna waa waari maca alikhwati buu waarid yahay bijaamici اlidlaa'i biاlabi ila اlmeyit marka xukumka tafsiiliga waxaan ku sugaynaa bilqiyaas amaa faraci oo jad ahaa inuu waarid yahay min xayu اljumla waa in loo helo daliil guud macnahaasu ujeedaa waa masale iska dhib badan inaadun garateen bay la walaa yushta marka shardigaasi ma jiro wey sida raajixa ah sida shardigaasi waa baail waxaanu la rabaa faracaani inu asalka la wadago cilat اlxukm waxaanu la rabaa keliya faracu inuu asalka la wadaago cilada xukumka ima qaطcan aw danan intaasaa kugu filan iyo shuruudii kale de iman doonta likulli min alxukm wاlcila waxaa kaloo la shardiyin wala intifaau nasin aw ijmaacin yuwaafiquhu wuxuu u gudbay laba mas'aloo kale niman ba waxay yidhaahdeen ayaguna usuuliyiinta ka mida abuxamid alghazali iyo abulxasan alaamidi baa ka mid a waxay yidhaahdeen marka aan farac asal ilxaaqinayno bilqiyaas waxaa shardi ah inaan nas aan la haynin hadduu xadiid iyo aayad iyo ijmaac jiro laga qaadan karo xukumka farca qiyaas meesha ma yaala dhehen qiyaaska waa faasid bay dhehen taasuu marka ka hadlayaa sheekhu walaa yusharadu sidoo kale lama shardiyo intifaau nasi nas meesha in laga waayo uu ka baxo wala intifaau ijmaacin ijmac in la waayana shardi ma ah yuwaafiquhu waafaqsan xukumka farca yuwaafiqu wuxuu ka ixtiraasayaa ijmaac mukhaalif ah ijmaac mukhaalifa hadduu yimaado iyo nas mukhaalifa hadduu yimaado lixukm اlfarci qiyaaska waa baail qiyaaska baail lanna waa min اlqiyaas waxaa ka mida inuusan ku dhicin nusuus iyo ijmac uusan khilaafin ama uusan hardiyin haddii qiyaaskii hadduu nas hardiyo min kitaabin aw sunna ama ijmaac uu hardiyo waxaa wey marka ayada ah waa baail biitifaaq baail biاlitifaaq ta laga waa maxay ay qolyahan shardiyeen hazali amidi waa in nas la waayo iyo ijmac la waayo waafaqsan xukumka faraca ayib haddii la helay dheheen nas laga qaadan karo xukumkii farca ama la helay ijmac laga qaadan karo xukumkii farca looma baahnay dheheen qiyaas ee farcu wuxuu noqonayaa fard iyo juz ka mid ah min afraadi الnas اlcaam aw اlijmac اlcaam taana shardi ma aha shardigaas ay sheegeen abu xamed alghazali iyo amidi waa laga xoog badan yahay maxaa yeelay qiyaasku waa daliil naskuna waa daliil ijmaacu waa daliil haddii ijmaacii iyo aayaddii iyo xadiidkii iyo qiyaaskuba ay tusaan calaa xukmi اlfarci waxaan leenahay waa adila mutawaaridda calaa xukmin waaxidin zaada khayran ayib waad aragto mararka qaarkood wuxuu dhahan wadaaduhu masaladan waxaa u daliila alkitaabu wاsunnatu wاlijmacu wاlqiyaas ama alkitaab faqowluhu tacaala ama alxadiid lqwli rasul lah sal slm ama alijmac faqad xakaahu ibn mundir wa ama alqiyaas idan waa maxay waa adilo iskugu tegaysa adilo iskugu tegaysa inay caddayso fii bayaani xukmin waaxidin dhib ma laha taasaa marka loo jeedaa waxaan ku dhibahaya inuu yimaado qiyaas cafwan ijmac ama nas ka hor imanaya farca xukumkiisa diidahaya fain wujida dalika haddii la helo ijmac iyo nas waafaqsan faracii fahumaa ijmaac iyo naskii daliilaani wey ama fahumaa naskii ijmaaci iyo qiyaaskii daliilaan saasayna ku roonta maxaa yee ijmac iyo naska israaci marna waa la kala qaadaa naska ijmaacu marna laftirkiisa nas laga soo qaadaa fahumaa daliilaan in marka laba laba daliil iyo toban daliil iskugu tagaan caddayn xukum waaxidana waa khayr intaa aynu iskaga tagno wاlxukmu kaالtaxriimi fi اlmiihaal wuxuu soo sheegay arkaantii qiyaaska asal baynu soo maray iyo farac waxaa inoo dhiman xugum iyo cilo xukumku marka marna wuxuu noqon karaa muhbat marna manfi axkaamta waxaad kusoo marteen muqadimaadki axkaamta anwaacdeedii iyo intay noqonaysay xaggaad kusoo marteen ka taxriimi xaaraam yeeliddii bay la mid tahay fi lmiaali miaalkiinu soo marra muxuu ahaa kalkhamri yuqaasu nabidu bihi fii taxriimihi bijaamici sukri xaalaad soo maraysa marka taxriimka khamrada saaran nabiidkana aynu saaraynan u raadinayna kaasaa xukumkii ah xukumku marka marna manfi buu noqon karaa dee waxbaa la diidi marna waa la sugi waajib buu noqon mar marna wuxuu noqonayaa axkaamta aad soo marteen wa min sharihi shari اlxukmi waxaa ka mida shuruud badan buu leeyahay faracu shuruud badan buu leeyahay cinda kutubta waaweyn asalku shuruud badan buu leeyahay laakiin inta u muhiimsanayd buu isku dayayaa inuu soo ururiyo wa min shari waxaa ka mid ah ay min shuruudi buu ujeedaa hubuutuhu hubuutu اlxukmi fi اlasli xukumku inuu ku sugnaado asalka bigayri اlqiyaas daliil aan qiyaas ka ahay khamrada xaaraamnimadkeedu waa inuu ku sugnaado daliil aan qiyaas ahayn burku inay ribo gasho waa inuu ku sugnaado daliil aan ka ahayn qiyaas markaad rabto inaad markaa cafwan burka waxaan rabaa ribanimadkiisu ilan hadda riban man ama taxriimu riba oo fi lburi waa in daliil lagu suga aan qiyaas ka ahayn kitaab iyo sunno waa bilaa khilaaf xukmu اlasli xukmu اlasli waa inuu ku sugnaada bidaliilin min kitaab اllaahi wa sunnati rasuulihi markaasuu asal noqonaya kadibna aan farac ilxaaqinayna asalka xukumkiisa ku ilxaaqinayna xukumkan asalka saaran xukumka waa inuu ku sugna daliil aan qiyaas ka ahayno ama aayad aana ama xadiia taa khilaaf ma laha waxaa khilaaf ku jira xukumku hadduu ku sugnaa bidaliil ijmaac wax ma looga qiyaas qaadan karaa oo xukumkaa intii la gudbiyo oo asalkii laga qaado farc ma la keeni karaa taa waa masale khilaafiya waljumhuuru waa inay bannaan tahay waa inay bannaan tahay cafwan waa inay mxuu ahaaye shardi tahay weeye inuu ku sugnaad ima bikitaabin aw bisunnatin aw biijmac hada ra'y jumhuur labada hore khilaaf ma laha waa inay shardi tahay xukumku inuu ku sugnaado biaayatin aw bixadiiin muran ma laha qolaa waxay leeyiin waxaa kaloo shardia inuu ku sugnaado haddii la waayo aayad iyo xadiid inuu ku sugnaado biijmaacin adugu waxaan wada rabaa daliil aan qiyaasi ahayn waa inuu ku sugnaado taxriimkan asalka saaran ama wujuubka saaran ama istixbaabka saaran axkaamtaad garanaysay waxaana sidaa loo yidhi ma'hadka waxaa weeye haddii asalkan xukunkiisu uu ku sugnaado biqiyaasin biqiyaasin waxaan leenahay faracan asalka ilxaaqin mayne waxaan ilxaaqinaynaa qiyaasku uu asalkuba hoos joogo iyaaku asalku hoos joogo wax waasdaba looma baahno asalku iyo farcu markaa waxay noqonayaan furuuc hoos tegaysa qiyaaskaas tusaale gaaban waxaad tidhi maalan tufaaxu waxaad galaa tidhi ribo qiyaasan cala alarusi almaqiisi cala alburi baa tidhi farcadda aan waa kuma tufaax ka soo qaad waxaad tidhi waa xaaraam tufax layskuma iibin kara mutafaadila lianna waa ribowi qiyaasan cala alarusi arusina nas sheegay ma jiro almaqiisi bariiskii looga sii qiyaas qaatay cala alburi wاltamri wالzabiib asalku waa kuma hadda laba asal baad haysaan burka igadaa ma rabo ilan burka maxaa yeelay xukumkiisu wuxuu ku sugnaaday binas lama rabo aruska ama ruus waxaa tidhahda ama bariiska xukunkiisu wuxuu ku sugnaanayaa qiyaas cala albur mada imsa ma aha asagii baa xooga si qiyaas qadaatay tufaax kaasoo kale waa baail maxaa waxaad dhihi kartaa tufaaxa iyo aruskuba waa farcaani lilburi warkan dheeri waasitadan waa khalad taasaa laga cararaya haddaa xukmu اlasli hadduu ku sugnaada biqiyaasin farcaan dambe asalka ma daba jooge wuxuu ku faylayaa asalku ninkuu kusii faylhayo labadu waxay noqon hayaan furuuc iyo afraad iyo madaahir lixukmi اlasli marka saasaa lagu yidhi waxaa shardi ah inuu ku sugnaado bidaliilin hayr اlqiyaas oo kitaab iyo sunna iyo ijmaaca waxaa kaloo ka mida shuruuddiisa xukumka asalka wa cadamu khuruujihi wa cadamu khuruujihi can sana اlqiyaasi sanan hunaa sunat اlqiyaas bay ujeedaan waa qaacidat اlqiyaas wa cadamu khuruujihi khuruuji اlxukm xukumku asna waa inuusan ka baxsanayn can sana اlqiyaasi can qaacidat اlqiyaas qiyaasku sidii lagu yaqaano waa inuusan xukum ka bixin xukun mucallal ah oo qisadiisii ciladiisii la fahmi karo waa inuu yahay markaasaan tallaabinaynaa oon ka qadanaynaa meeshanoo meel walbo ciladaha laga helo aan dul dhigaynaa marka masalo dhib badan lagu rafaado weeye laisku hayo maxaa khaarija mxuu ahaa can sunat اlqiyaas iyo can usuul اqiyaas waa lasku dagaalamaayo adu waa un dhowr qaybood in shaygu macnihiisaba aan la fahmaynin yacni ciladaan la fahmaynin xukumku waa cadli aayaad baa caddaysa xadiid baa cadday ijmac baa cadday maalan laakiin cilat alxukmi baan la fahmaynin kalmustatna min qaacidatin caama kalmustatna min qaacidatin caama maalan tusaale gaaban haddaan soo qaadno shahaadatu khusaym bnu haabit radi allahu tacaala canhu waxaa la aqbalay fi اlamwaal fi اdacaawi wاlamwaal fima laa tuqbalu fi shahaadati اlwaaxid hal makhraati meelaan la aqbalin ayaa la qabtay maraggii khusaym bnu haabit ma dhihi karo cabdullaahi iyo cali iyo cismaan markhaatidoo aan qabanaynaa qiyaasan calaa khusayfat bnu haabit nabiguba keligiibu maraggiisi qabtay markay nabi maxamed isu qabteen nin remiy ah faras ay kala iibsadeen waad garanaysa maxaa yeelay cilada uu nabigu khusayme keligii oo waaxida maraggiisa u qabtay isagoo alla yidhi waashhadu dawaa cadlin minkum shaahid waaxida ah, fii qadiyati اlamwaal wuxuu nabigu u qabtay u ictimaaday u cuskaday yani ciladeedan caddayn idan laa yuqaasu calayh qabuulu shaati khusaym waa xugum khaarij ka baxsan can qaacidati alqiyaas qiyaasna muxuu ku fadhiyey in la fahmo horta macnaha cilada wasfiga si aad iskugu dhejiso farac iyo asalka waxay kaloo ku geliyaan muqadaraadka kafaarada qadarkeeda iyo zakawaadka qadarka la bixiyo iyo tirada salaada salaada duur wax afar looga dhigay salaada fajrina laba looga dhigay maqribka saddex looga dhigay inagu garan mayno marka intaad salaad afaraad tukato ma dhigta qiyaasan cala duhri waxaad tiri afar ragcadood sunaan tukanaya oo sidii duhrkao kale laba atixiyaad leh urwaasiba qiyaasa cala duhri baa tiri bijaamici a baa lagu dhihi cilada ii sheeg dee ilaahay baa afar ka dhigay la geraya taa waa xukumkii ciladii sheeg aad kugu dhejisay salaadaadi iyo salaada duhurka yani mar haddaan la garanaya shaygii ciladiisii meesha ilaq ma yaal maqaadir اxuduud baa lamid ah maqaadir baa lamid ah maqaadir maha asl ma aha asl iyo asl waa la fahmaya ciladeeda lakin waa laga waa taqdiirka cadadka loo gooyey boqol ha lagu dhufto kan sideetan ha lagu dhufto taa allon baa garanaya subxaana wa tacaala marka waxay ku imaataa inuu xukumka ka baxo can qaacidat اlqiyaas ana اlxukma laa yucqalu cilatuhu inaan cilladiisi la garanaynin si tafsiil ah oo keenaysa in farac lagu dhejiyo iyo yaa kee hadda asalka guud baan ka hadlaynaa meelo yaroo dee wadaadda wax u baxay waa masalo kale laakiin asalka guud waa maxay asl maqaadiir اlxuduud iyo maqaadiir اlkafaaraat iyo ansibat الzakawaat iyo cadad الsalawaat iyo howlahaas asalkeedu waxaa weeye inaan la fahmaynin waa laga yaabaa in juزiyo lmunaasaba caama loo ilxaqiyo waana iman doontaa insha allahu tacala marka masaalku cila aynu gaadho qaybta labaad waa in maala waa la fahmayaa xukumka ciladiisaa la fahmaya laakiin waa xukm laa nadiira lahu laa nadiira lahu macnihiisa iyo xukumka ciladiisa si guud waa la fahmi si faahfaahsanna waabaa loo fahmi karaa haddii la doono laakiin wuxuu noqdo xukm laa nadiira lahu waxay ku miaaliyaan muhimaddu waa in matniga waxa ku qoran aad fahanto qasab ma aha miaal walba kuu sheega inuu yahay musallam ayb ka rukhasi asafar baa lagu miaaliyaa rukhasu safar ruuxa musaafirka inuu salaada gaabiyo oo khufeynka masaxdo oo soonka iska afuro oo idan waa ruksooyin musaafirka la siiyey waan fahmaynaa cilada loo gaabiye salaada ama ruksooyinkan loogu saalay musaafirka waa maxay waa in mashaqada laga rido loona fududeeyo ruuxa muslimka cibaadadka iyo khayrka waa cilla macquula laakiin laa nadiira lahaa meelo badanoo mashaqaad laga helay yaanan haynin ruqsooyinkii kama hayno cilladu waa macquula oo xukumka cilladiisa waa mafhuuma laakiin wuxuu noqday xugum laa nadiira lahu falaa yuqaasu calayh qasaamadaa ka mid ah idan waxaan leenahay rukhasu safari waa khaarijatun can sanani اlqiyaas qiyaas dhanba wuxuu ku dhisnaa ilxaaqu nadiiri binadiir in shayga shayga lamidka la haleeshiiyo labada shay isku midka isku xukm laga dhigo kuwa kala duwan in la kala duwo buu ku dhisnaa marba shayga hadduu nadiir iyo dhigaal u dhigma yeelan waayo wuxuu ka baxsan yahay tubti qiyaas loogu talagalay marka halkaada fadhi baan leenahay waxba kaa daba keeni mayne halkaada joog wax danba kaa daba keeni mayn kalqasaama dhaarmaydda waa taqaanaa ruux muslima haddii laga helo laba beelood dhaxdood laba xaafadood dhaxdood laba reer dhexdood baa laga helay ruux muslim oo ah idan qaraa'ini waxbaa la farfiiriyey lowf baa soo baxay inay ree hebel dileen baa marhu u batay qolihii ninka laga dilay maxaa la leeyahay ku dhaarta konton dhaarbeed mara kadibna ree hebel magtiinni ha ku waajibto ama qisaastaba ninkaad u malaysaan kanaa u madax weyn shalayna wadaadka aad u fiirinhayey kan hala qabta dhah kadibna qoorta goosta ilaa culmaa qabta in qisaasna ay ka timaado baab alqasaama idan waa xukm la fahmahayo ciladiisi oo waa maxay ruuxa muslimka dhiiggiisu inuu hadur noqdo oo dil yimid uusan yeelin laa qisaas walaa diyo walaa kabno uusan yeelin buu sharcigu diidan yahay liurmati licidami xurmati اlmumin ciladu waa mafhuuma laakiin alqasaama waxay noqotay xukmu laa nadira lahu maalan hal aad u qiimo badan oo jeclayd baa laba reer dhexdooda iyadoo meyda oo la dilay baad aragto waran lagala daalay dhaarmayd ma gelinaynaa hashi inay heblood ahayd ree hebel baa dilay laannu xagganay ka soo dhaqaaqday ruuxii ku dhuftayna xagguu u dhaqaaqay raadkiisa waa cagtan weyn oo cagta ree hebel marka ma gelinaynaa marka bahaa'imtii iyo xoolihii ku dhintay lowtna la arkay qasaab ma gelinaynaa waa fahanteen wax loo jeedo alqasaam waxay noqotay maca anna macnaha iyadoo la fahmayo xugum laa nadiira lahu ayb marka waba yaadan ku daalina waa inahaas un nikaaxoo kale markaynu maraynay nikaaxu waxaad aragteen waa caqdi maxaa la yidhi waa caqdi calaa manfaca majhuul اlmudda usuul qiyaasku inuu caqdigaa asixin wey meher baad bixinaysaa xoolaad bixin wax badan islaam baad mehersan waa caqdi ku dhacay calaa manfacatin maca jahaalatin fi اlmudda intaad isqabaysaan iyo inta islaamtu kula joogi iyo inta adugu aad cimriy kulli majhuul wey usuul mucaawadaad iyo usuul cuquud marka la fiiriyo inuu asaxo nikaaxu waa xugum ka baxsan can qaacidati اlqiyaas inaad fahanteen baan u malay saasaa loo jeeda wa kale ba wax kale maaha maxaa yeele maxaa looga leexday waxaa looga leexday lianna maqaasid anikax ujeedooyinka tanaasulka iyo ka mid mawadada iyo raxmadu ay ka mid tahay haddii la yidhaahdo nikaax aan la garanayn muddadiisa ma asaxahayo waxaa weeyaan maqaasida nikax laga helo o dhan baaban hirgelayninba guur muxuu aha tarankii raxmadii naxariistii haddii nin waxaad isqabaysaan toban sano tobankaasna ninkii ninkii xaaskiisu way kale xoolo goosanhaya waa isbaabiinhayaanba laba cadow isla joogto isgaalada haya bay noqonayaan naxariisba ma jiraysi iyo taran wanaagsan iyo qalbi fayo midnaba saasaa muddada loo ibhaamiyeyba ilaahayna u qariyey caqdiga loo asixiyey marka lagu leeyahy sheeg wuxuu ka baxay dariiqadii qiyaaska ma ah wuu liitaa ma ah waxa looga leexiyey meeshan looga leexiyey waa maqaasid kale oo ka muhiimsan in tubta qiyaaska lagu soo rido wixii ka baxa can ariiqati alqiyaas wuxuu inamaa cadala can ariiqati alqiyaas liamrin aham ee ma aha bilaash baa loo saaray ma aha hawsha iraad yaa lagu khaldabi aan iskaga socon maxaa ka mid a qatl waalidi cadamu qatl waalidi liwaladihi waa maxay asna waa khaarij can can sunnati اlqiyaas waalidkii ilmihiisii dilay kasna u dilay saxaad guduba u dilay wax cudurdaan aan lahayn maca aljariimati الظaahira laa yuqtal asala muxuu ahaa in la dilo usuushu siday keenayso wixii looga leexday baa jirto waalid iyo waladkii wuxuu udhexeeya shareecada caddays masaa'il badan baad u lashay muhiimaddu huna waxaa weeye inaad un fahanto waxa looga jeedo xugumka aad wax ilxaaqinayso ama faraca aad saarayso waa inuusan ahayn xugum lagala leexday tubtii qiyaaska lagu yaqaan ayib waxaa kaloo cafwan wa min shuruuطi waxaa ka mida tawaafuqu اlkhasmayni calayhi calى xukmi اlasli baa loo jeedaa markay baabku tahay baab اlmunaadara farqun bayna الnaadiri wاlmunaadir naadirku waa marka adugu masaa'ilkaad baarhanaysa wax ku daba taagan aysan jirin ama aad mufti tahay oo aad wadaad ku weydiiso aad u baarhayso iskaa markaad daliilka u baarhan oo masalada u baarhan naadir baa tahay yanduru linafsihi wa ligayrihi laakiin markii dood daaganta iyo mujaadala cilmi ay socoto adu waxaa tahay munaadir haddaba markaad munaadir tahay waxaa shardi ah xukumkaani inaan isku waafaqsanna anigii adigu ila waxaan isku haynaa maalan suuraan isku haynaa suuradan waa xaaraan baa tidhi qiyaasan calaa asli kada oo xaaraan ah hadduu ku dhaa ka waran munaadirkii asalkaad sheegtayba ma aha xaaraane waa mubaax ma soconaysa qiyaaska ma soconayo asalka aad la aadi lahayd xukumkii saaraa haddaad adugu waajib u aragto anna aan u arko sunno arcaad ilaaqinaysa meel ku qaban waxaad tiri arcan qaad ku dhaji aw hebel oo xaaraan aha wuxuu ihi qaad oo ku dhaji aw hebeloo sunno ahaa wey sunna baan inu arka anugu marka waa shardi bay ka mid tahay wamin shuruudihi waxaa ka mid xukumka tawaafuqu اlkhasmayni calayhi ay calى اlxukmi wujuuban istixbaaban ibaaxatan xurmatan waa inaan isla waa haddii kale weliga dhammaan mayso taana maxaa loo diiday haddii markaad tidhaahdo xukumkii asalka sare oo ka ah baan ilxaaqinayaa faracan bijaamici kada intaad cilada gaadhin bukule ii kaadiye xukumkanaaman diidanahay waajib maaha waa maay sunno wey maxaad ku qasbana markaad munaadir tahay inaad sugto biadilla xurmadii aad sugto ama wujuubkii aad sugto idan waxaan ka guuray xukmu lfarci baynu ka murmaynay hadda waxaan u baxaynaa haddana intiqaal ilaa ihbaati xukmi اlasli waa doodii hallowdayba tiibuu kasii murma haddana muran kale daliilkii baan kugu qabsaday sii soco tasalsul bay noqon dhammaan mayso markaa si hawsha loo soo ururiyo adiga khasmigaada waanaad isku waafaqsan tihiin xukumka kadibna aad ka murantaan faraca ayb la tifaaqu ummati caleyh lama shardiyo ummadoo dhan isku waafado xukm alasli shardima haddii kale socodma mayse maxaa yeelay qiyaaska dhan baaba la isku haystaa oo khilaaf ka taagan yahay waxaa uma shardiya si hawsha u ururto labadiinna murmahaya ee is haysta inaad isku waafaqdaan xukm alasli ama itifaaqu اlumma asagoo shardi ma ah wاlcila ciladii buu sheekhu u gudbay alcila waxaa uun hadda loo jeedaa min cilaة اlmariid baa laga keenay iyo maye min alcalali khilaaf الnahl baa laga keenay waa la durduurasho iyo waxaa laga keenay ma ahe ma ahara fi الshay maxaa yeele ciladu waxay raadaynaysaa xukumka asalka isla markaana waxay raadaynaysaa xukm alfarci lanna waa isku xidhaha isku xidhahaya farcaya asalka xukumkana dul saaraya labaduba say doona ha noqotee ciladu markaa tilmaanteedii buu u gudbay sheekhu inuu tacriifiyo waana ta u muhiimsan haddee hawsha dhanba hiya alwaصف اlmundabiط xaqiiqiya kaana aw curfiya muطaridan aw daahirantaas waa khata iska gooya sal ma laha aw daahirantaasi waa kelimo aan aan meel lahayn weeye asalka weynee sharxana kuma qoro nadmigana kuma qoro kutub اlusuulla kuma ogi aw daahirantaas in haddii loo jeedo in la saxo awda intii la gooyo daahirna horaan agga hore la geyn karaa hiy اlwaصف اlmundabiطu ظaahiran xaqiiqiya kaana aw curfiya muطaridan saasuu sax ku noqon karaa ظaahiran xaqiiqiya kaana aw curfiya muطaridan aw lugawiya aw xukman sharciya sidaa waa lagu saxi garayn kara lakiin sida hadda uu yahay waa khaطأ wey ciladu hiy اlwaصف waa tilmaan almundabiطu koob mahaya almundabiط waxaa looga jeedaa tamayuzu اlwaصfi can hayrihi waa inuu soocmi karo waa waصfi tilmaan cilo laga sooci karo hayrkeed alindibaad huna waxaa looga jeedaa waa tamayuzu can hayrihi tamayuزka marka waxaa ku jira labadii baa ku jira haddii aan turo daahir aan meesha ka saaro shaygu hadduu ka socmo hayrkii wuxuu noqonayaa daahir wuu muuqdaa ila shay muuqdaa la socaa hadduu hayrkii ka socmona wuxuu noqonayaa mundabit wuu kooban yahay ma baahsano shaygu markuu shaaci yahay ama kaa baaho waxaaba kaluu kaaga darmanaya laakiin markuu yahay mundabit munxasir ah xaggana uu yahay mutamayiz can khayrihi wuxuu kulmisaday laba tilmaamood alظuhuur iyo iyo walinxisaar inuu muuqdo xaggana uu kooban yahay usan kaa baahsanayn wasfigu waxaa la rabaa an yakuuna ظaahiran hayra khafiyin an yakuuna mundabiطan hayra muntashirin indibaadka waxaa ka soo horjeeda intishaar duhuurkan waxaa ka soo horjeeda alkhafaa wasfigu waa inuu yahay marka ciladu cila daahira hayr khafiya cila mundabita urursan hayri muntashira haddii laakiin daahirka aynu goyno labada wasfiya duhuurka iyo mxuu ahaayey inxisaarkaba waxaan hoos gelinaynaa alindibaaط lianna almundabita waa daahirun maxsuur ayb hiy اlwaصf weeye almundabiطu aلظaahiru almucarifu lilxukmi aduu inahaasee qole ku uray asagaabaa sheegi doona inta la isku haye hadda wuxuu rabaa inuu qaybiyo waصfigii ciladii buu u qaybin doonaa afar waصfi xaqiiqi ah bimacnaa cila xaqiiqiya cila curfiya muطarida cila lugawiya iyo cila sharciya afartaasuu kugu qaybiyey xaqiiqiyan ay ilmunabit mundabitka ciladaa mundabitada noqotaya xaqiiqiyan kaana wasfi xaqiiqi ah wasfi xaqiiqia waxaa la yidhaha cinda alusuuliyiin waa shayga uusan ku xidhnayn fahamkiisu bifahmi hayrihi maa laa yatawaqafu tacaquluhu calaa tacaquli hayrihi shay walba oo asaga fahankiisu uusan ku xidhnayn shay kale fahamkii oo shay kale markaad soo fahanto yaad asaga fahmaysaa kaa marka lama yidhahdo xaqiiq xaqiiqu waa maxay waa wasfiga iyo cilada sideeda loo fahmi karo ee fahamkeeda uusan ku xidhnayn shay kale fahamkii ayib waa ay garateen bay ila tahay ka ucmi aucmi waa maxay waxaa tiri tufaax waxaan uga qiyaastaynaa burka ama beriisku burka qiyaasan cala bijaamici ucmi aucmi huna waa maay waa wasfi xaqiiqi ah lianna maxaa yeelay inaan طucmi iyo quud iyo raashiin fahno kuma xidhno wax kale fahamkay kuma xidhno bal biاlmushaahadati wاlxisi baad ku garanaysa inuu cilo yahayna daliilkeedii baa tusay hada huw اlwaصf اxaqiiqi waxay u jeedaan ayb laa yatawaqafu fahmuhu calى fahmi غayrihi wa habatat ciliyathu sharci inuu cilo yahayna daliil sharci lagu ogaado aan iskaga tagno aw curfiya mutarida ama ciladu waxay noqonaysaa wasfi curfi oo mutarid ah wasfiga curfiga waa maxay shay xaqiiqo la taaban kara ma aha laakiin acraafta bini aadamka shay lagu garto weeye kaasharafi wاlkhisati wاlnaqsi wاlkamaal markaad marayso fii baabi اlkafaa'a waxaad dhihi hebel heblo kuf oo ma aha lianna maxay hiya shariifa wahuwa wadiic waxaad dhihi hebel waa kaamil kana waa naaqis kuf iskuma aha nikaaxi inuu buro iyo inuusan burin iyo xukumkan aad meesha kala tuurayso wuxuu ku dhisan yahay bicilatin curfiya biwasfin curfi ninay dhabarka kaga qorantahy waa shariif ma jiro ninay dhabarka kaga qorantahy waa midgaanna ma jiro laakiin caraafta bini aadamka waxay keentay ninka dhaqankaa laga helo inuu yahay nin qiimo badan kii dhaqankaa lagu arkana uu yahay mid liita الشhرف والkhisaة والنqص والكmaal waa maxay waa أwsaaف curfiya waxaa loo shardiyaa marka ciladu ay noqonayso waصfi curfi ah an takuuna muطarida muطarida uu kuu sheega waxaa looga jeedaa waa inuusan iskhilaafin curfigaas bاkhtilaafi الأwqaati والأxwaal kabatoluhu waab wuxuu ahaan jiray tilmaan liidata ma tamiso ma maanta waa lagu faantamaa inaga soomaaliya ninka birta garaaca waxaan leenahay u aragnaa nin ka shaqeeya shaqo aan fiicinayn adduunka waa lagu faantamaa warka sooma garan soomaalida dhexdeeda qole waxaa jira haweenka keliya xoodhka jeexa ninka xoodhka jeexa gabdhaha xataa lama siiyo salaanta lagama qaada meelaha qaarkood gobollaha qaarkoodna xoodhka raggaaba jeexa islaan looma ogolo islaantii lagu arkay iyadoo xoodh jeexaysana ninkii inuu furayay in la dagaalamay noqonaysaaba wasfiga wasfi mutarida mise ma aha waa muaribkaas muarib cilo ma noqon karo wasfiga curfiga ah ee cilada noqonaya bishardi waxaa weeye an yakuuna muطaridan ay laa yakhtalifu biاkhtilaafi اlawqaati wاlaxwaal xilligii suubana calayh الsalaatu wasalaam curfi jiri baa laga yaaba hadda inuu agteenna ka yahay waxaan la aqbali karin maxaan la aqbali karin nin weynoo culummaa ama sheekha ama la xurmaynaya ama oday ah oo hadda soo qaatay go intuu hoos ku xidha kii kalena qaarkaasa shaashkiisi iyo fiidhiisi iyo calooshii naasiib bannaan yihiin somaali maxay u aragtaa wadaadka ma la maray bay ku leeyihiin miyiga ma kala jooga laakiin waa caadi oo curfi aan ceeb ahayn magaalo ma kala joogana in lagu maray kaas wax lagu dhisi karo curfigu inuu yahay curfi muari inaad fahantaan mudarika wa loga jeedo baan rabaa waxba yaan wareerin ayb maxaa yeelay lana sharaftu tunaasib الtacdiim khisaduna bikhilaafi dalika munaasib ku tahay axkaam baa lagu xidhi karaa bayn alaqwaam markay tahay cilo ma noqon karto caama waxay noqon kartaa waa inay meel khaas ku noqoto xukuma sharcigan inuu caam noqdaa la rabaa warka inaad fahantaan la rabaa waxaan ka hadla waa cilada acraaftii reer jaamac qawdhan kama hadlayna waxaynu ka hadlaynaa xukunka sharciga ee ummadda lagu camimi lahaa maxaa lagu xidhi karaa waxaa lagu xidhi karaa wasfi mutarid ah oo curfi ah wuu noqon karaa laakiin curfi ah oo ma noqon karo cillo xukm caam ah muhimaddu waa intaa shee abdirashiid mansfan barak allah fiik aw luqawiyan buu noqon karaa wasfigii wuxuu noqon ka cilladii waxay noqon kartaa cila luqawiya mila waxaad tihi taxriimu اlkhamri taxriimu الnabiid baad mar iyad ka hadlaysay markaasaad liannahu yusamaa khamran waxaa tihi annabidu waa xaaraam limaada baa la yidhi liannahu yusamaa khamran alkhamriyatu waxaad ka dhigtay cilo litaxriimi الnabiid idan inuu yahay khamra waa inaad ku raadayso baxi lugawi ah alkhamratu kulu maa khamara alcaqla kadibna waxaad dhihi nabiidku iyo baalkan casiirka laga miray iyo waxaanoo dhan wa ah kulligood waa khamro idan kaas ishtiqaaqii luqawiga ahaa iyo cumuum lafdi ay u yaqaanaan usuulinta qaybo ka mida ah, laakiin hadda qolyaha raba inay kuu miisaayan cila luqawiya kaasay kaaga dhigayaan masaadirtii qaabkaad u keeni lahayd un weeye iyo awsaantii wax kale ma ah <laughs> wax kale culays kale ma waa mitla taxriimi tacriili taxriimi nabiid nabiidka xurmadiisaad waxaad ku cilaysay biannahu yusama khamran fi lua marka xukunka taxriimka caanabida aad saaraysa ciladiis wax ka dhigtay yusama khamran daliiluhuna waa min alluga marka cilada uu ku xaaraam noqdo waa cila lugawiya xaqiiqaduna waa maxay nabiidku waa fard min afraad alkhamri oo qiyaas lugawi ma ahee waa cumuumkii sharciga ahaa boosgalaya amtilada ay bixiyaan taasay ka mid tahay aw xukman sharciyan buu noqon karaa xukm sharci ah ayuu noqon karaa xukm sharcia ah cilo noqon karta maxaa yeele cilladu waxay kutusaysa xukumkii laba xukuma sharciga la isku cilayn karaa waxaa tihi salaadooda waa baaila salaadooda waa baaila tii limaada licadami طahaarati baa tihi ishtiraadu طahaarati waa xukum sharci ah buطlaanu salaatina waa xukum sharci ah xukum sharci xukum sharci cilo oga dhigaysa waxaa tihi baycu اlkelbi xaaraamu limaada linajaasatihi eygu inuu najaas yahay waa xukm harci lagu dagaalamaya lasku haysta weliba in beeciisa uu xaaraan yahayna waa xukm harcia tacliilu xukmin harciyin bixukmin harciy ayb adu khilaaf baa ku jira xukm sharci ah cilama u noqon karaa lixukmin sharciyin aakhar waa masale khilaafiya aljumhuuru waxay leeyihin nacam qolyana waxay leeyihin maya waa in wax kale la raadiyo intaa wuxuu kaga tegey ciladii mundabiطada ahayd ee daahirada ahayd qaybinteedu u qaybiyey wasfi xaqiiqi ah ama wasfi muطarid ah curfi oo muطarida cafwan ama wasfi lugawi ah ama wasfi xukmi sharci ah hadda wuxuu rabaa haddana inuu qaybiyo ciladii jaaliba limaslaxa iyo daari'a limafsada u qaybiyo hiy alwaصfu almundabiطu aljaalibi aw iljaalibu lilmaslaxa halkaas inta dhexda waxay iska ahayd ictiraad uu raba inuu ku caddeeyo akaamtaqsaamtii afarta ahayd aljaalib waa wasfi keenaya limaslaxatin maslaxuu soo jiidaya aw idaaficu ama difaacahayoo ka qaadaya meesha limafsadatin wasfiga iyo cilada axkaamta lagu xidhaayo waxaa lagu yaqaanaa inay maslaxo xaqiijiso waxay soo jiidaysaa maslaxo waxay dafcinaysaa meesha wasfiga ka saarayaa mafsado wasfiga daafica kalcidda ciddaday ku miaaliyaan waa daaficatu linikaax laa raafica lahu alcidda waa daafica linikaax haween haweeney ciddo tirsanaysa nikax ma qaban karo oo ibtidaau nikaax ciddadaa diidaysa shuruuda gabadha la guurinaya waxaa ka mida inaysan ciddo ku jirin oy khaliyo tahay madax bannaan hadday ciddo tirsanayso alciddatu waa wasfun daaficun linikaax nikaaxuna marka ayada haddii la asixiyo mafsaduu keenaya ikhtilaad اlansaab walmiyaha baa ka dhici laakiin raafica linikaax ma ah haweenayda aad qabtay guriga kuu joogtay unbaa nin xaaskiisi ismootiyo u galmooday maxaa ka dhacay marka ayada nikaaxda ma burhayo adi kaadi ma burhayo waxaa lihi sug ciddo tirsata gabadhan bal dhiig ha hesho raximkeeda ha la kadib markii ay dhiig hesho oo la ogaado ninkii waa laa inuusan waxba u geysanin xaaskaad unbay weligaan ahayd haddana ad u galmoonaysa marka alciddatu waa daaficatun liibtidaai nikaax laakiin ma aha raaficatun lidawaami الnikaax ayib aw iraafici laha aw iraaficu laha ama mafsaduu qaadaya inuu caabiyo caabiya qaada wey daaficu waa ka hortage shay shay caabiye intuusan soo gaarinba iyo hay markuu hayga dhaco qaadaya raaficu waa dhacay waad qaadaysaa wy kaalaaqi yafacu lxila alaaqoo kale hadda waa maxay waa waصfi raafica lilxil islaanti xaaskaada cismadeeda ku jirta haddaad furto maxaa dhacahaya xaalnimadkeedii baa la qaadahaya xaalnimadkeedii meesha waa ka baxahaya aw faacilu اlmrayni ama waa waصfi labadaba keenaya marna daafic buu noqon laba sidkoolo wey marna raafic buu noqon ka ridaaci nuugmadoo kale nuugmada raaficna way noqotaa daaficna way noqotaa islaam baad guursatay idinkoo isqabaa yaa habar burdi wadataa timid waxay tihi labadiinna waa ay hooyadiin aroortay hebel hooyadaa aroortay baan adigay gabadhaba idin nuujiyey nikaax maxaa ku dhacay marfuuc weeye tay waa marfuuc waana daafico haddii marka adoo xudxudanaya gabadha shukaansanaya oo caaw in lagu meheriya doonaya dee waxaad ogaatay inaad naas wada nuugteen asna waa daafic ridacu marka ibtidaagana wuu diidaa oo lama bilaabi kara nikaax iyo guur haddii nikaax iyo guurka oo jira la ogaadana waa raafic mawaanicduna waa sidaa mawaanicduna marna raaficay noqotaa mara daaficay noqotaa qolya aabsamo meesada jahli kaga suganna hadda ka hor bay igu naqdiyeen ayb dhibba ma laha <clears throat> wuxuu uhi wadalika kulluhu tacriifun hadda markaad baabu nikaax waxaad dhihi aridaacu waa maanicun linikaax soosaa dhihi mayse min mawaanici nikax maxaa ka mid ah ridaacaa ka mid ah hadduu adoon hawshi ridin ogaatana waa daafic bacda maad ridda ogaatana waa raafic ninkii aad rabto inaad takfiirisood la xisaabsanto adoon takfiirin haddaad ku ogato cudurdaar waa maxay cudurdaarkaasi waa daafic bacda maa dhakada ka saartay kuna jahaaday haddaad ogaato inuu yahay macduurna waa raafic mawaanicdu saasay noqdaan daafic iyo raafica waa noqdaan ayib wadaalika kulluhu wuxuu u gudbay howla ashaaciro iyo muctasilo inuu ina dhex dhigo khulaasadu waa maxay wasfiga waa inuu yahay wax lagu cilaynayo wasfi muuqda oon baahsanayn intaa wixii ka dambaysa xaqiiqi buu noqon karaa xisiga lagu garan karo oon khayrkii ku xidhnayn wuxuu noqon karaa caadiyo curfi caan oo mutaridoon jabaynin wuxuu noqon karaa lugawi wuxuu noqon karaa tacliilu xukmin sharciyin bisharciyin marka laga soo tago xagga xikmada uu xaqiijinayo xukumku marka asaga la fuliyo wuxuu noqon karaa jaalib limaslaxa daafic limafsada raafic limafsada iyo isku darsada intuba isku darsado marka muxuu inoo sheegay afar ba idna ka dhigay wuxuu rabaa marka cilladu ma muaira fi اlxukmi ba mise waa mucarifa inuu u gudbo ciladu markaad ogaato ma xukumkay ku tusaysaa mise ayadaa dhalisaba ma tusaa mise waa dhaliye shimbirta bulida ah malabka way ku tustaa ama libax bay ku geysaa ama col meel fadhiya ku geysa marka waa daallo weeye malabka laakiin shinni baa dhalisa marka wuxuu rabaa inuu ku dhowadaadku cinda alashaacira ciladu waa mucarifatu lilxukmi waa calaamad waa sumad waa astaan waa daliil kutusahaya shayga ma aha dhaliye curiye ma aha wadaalika kulluhu waxaynu soo sheegnay ee daabit iyo wasfi iyo cilo ahaa iyo aqsaam ahaa qaybta ujeedo wuxuu ujeeda hadda jalbiga lilmaslaxa iyo hadda rabaa inta badan daalika kullu ishaarada qaybta dambe wey waana asalka ashaacira ay lahaayeen axkaamta ilaahay iyo afcaashiisuba laguma cileeyo bilmasaalixi waalaqraad ay dhihi jireen buu ka duulahaya baxigan marka waa baxi kalaami ah falsafi ah usuul fiqi in lasoo dhexgeliyo waa faduul dadka lagu lugeynayo tacriifun qeexo wey ciladu waxay kuu qeexi oy ku bari xugumkii laa taaiirun saameeya ma aha ciladu ma saamayso ma dhaliso xugumka ayb fahuwa madhabu ahli اxaq iyo ashaacira buu ujeedaa saasna in ciladu ay mucarifo tahay amaaro tahay waa madhabka ahlxaq nin walba hadee qumanihiisa qoorta ugu jira laiska dhegaysamahawsha baryahan dambe ayb ahlxaqi madhabkooda sidaa waa ahlbidac cindana alashaacira cindana wa min ahli اbidac ayb inay ahlbidac yihiin ibn cabdilbar ijmac buu soo gooriyaa kitaabkiisa jaamicu bayaan mxuu ahaa fadli cilmi wa ahlihi alimaam abubakr ibn khwasmandaad buu ka soo guuriyey culimada ay ku ijmaaceen calaa annahu min ahli lbidci walahwaa in laga shaqeeyana ay munaasab tahay weliba marka hawshaas ibraahim loo sheegin isagu fahuwa madhab ahli اlxaq khilaafa liman qaal inagoo khilaafaynu yidhi ina alcilata muahiraة fi اlxukmi biاdaat waa muctasilo wey muctasila waxay qabaan qayb badankood ciladu waxay saamayn oo dhalinaysaa fi lxukmi xukumka bidaati iskeed bay u dhalinaysa ayadaa faacila lilxukmi ah ayadaa curisa ah xukumka ayadaa keenaysa wax kaloy u baahan tahayna ma jirtay leeyihin waa muahiratun bidaatiha lilxukmi wa khilaafan liman qaala bilwasfi waa bacdu lmuctaila bacdu lmuctasila wey qolaa waxay dhaheen ciladu ma aha muaira bidaatiha lilxukmi laakiin waa muahiraة lilxukmi bisifaةi daatiyaة fiiha ayadoo dhan ma ahee tilmaan gudaheeda ku jirta ayay xukun ku dhalinaysa waa un warkii omun wax kale ma ah waa intii hore un liman qaala biاlwaصfi inaha muahiraة biwaصfin daatiyin fiiha tii horun bay la mid tahay xagga warka adoo yidhahda maalan beriiska kumadaa dhargine wax ku jira beriiskiyaa ku dharjiyey iyo beriiskaa ku dharjiyey waa isku midun soo maaha hebelow beriiska cuntaad ku dharjiyey waa inaad tidhaahdo alcilatu muahiratun fi xukmi bidaat beriisku kuma dharjinina wax ku dhex jira oo ilaahay garanayo ayaa ku dharjiyeyna waa maay adoo yidhaahda waa bilwasfi <laughs> wax kala masi ah wa khilaafan liman qaal innagoo khilaafayna ruuxuu yidhi buu dha alcilatu waa muahiratun lilxukmi biwujuuhin waictibaaraat qaabab marka la eego ayay muaira u tahay qaabna muaira oo ma aha yani wujuuhi ictibaaraad waa dhaqanaya muctasiladu ayadna uun ma sii tabarbadne maalan waxay u jeedaan maalan haddii uun la suureeyo ama miaal laga bixiyo litaqriib laa litaxqiiq agoonka in la dhurbaaxo loo dhurbaaxo in la edbiyo waa xasanun in loo dhurbaaxo in la dhibana waa xaran qabiix ah wixii waa isla dhurbaaxo dhurbaaxaad indhaha qabatay agoonkii marka markaan ka firin inaad edbinayso dad qur-aanka baro oo ku toos diinka ilaahayna waan lahay heer saraataan kule si wacan baad yeeshay haddaad iskaga ciyaarayso ama ku xadgudbaysa dhurbaxada maxay tahay waa xadgudub dhurbaxo keligeed oo weji agoon ku dhacday yaa dhan marka laiska taagay waxay noqotay xasanatun heer sare ah dhan kale marka laga joogsadayna waxay noqotay qabiixatun manhiya canha been markaad sheegto aan dan wanaagsan ku jirin waxaan lenaha waa qabiixatun nin caalima muslim dhiiggiisu macsuum yahay ama nabi nin ku xadgudbayo raadinaya awey ma aragtay ma arag ima soo marin msik hadda ku agtaanna weligay baana arag beentaa waa maxay waa been wanaagsan bal waajibay leeyihin wadaaduhu markaad iskaa iskaga sheegaysana maxay tahay waa qabiixo been marka dhan laga joogsada maxay noqotay heer sare marka dhan kale laga istaagay waxay noqotay balaayo meel fadhida wujuh iyo ictibaaraat saasaa looga jeedaa biwujuhin wa ictibaaraat shay waaxid ah oo min wajhin xasan ka noqonaya min wajhinna qabiix ka noqonaya maca ana fii xaddi daati u yahay shayan waaxidan shay-an waaxidan waxbaa waa war muctasilo waxaasoo dhanba wa khilaafan liman qaala muؤثiraة bjacl اlbaari tacaalى kadalika hada madhab ahli اlxaqi wالtawxiid madhabkan dambaa sax ah wuxuu ihi khilaaf anagoo khilaafay liman qaala ruuxuu yidhi alcilatu waa muahiratun xukumkay raadaysaa dhalisaa bijacli ilbaari alla ka dhigiddii tacaala korhaya kadaalika sidaa uu ka dhigay muaira uu ka dhigay madhabku waa maxay khazaali iyo qolyaa usoo go'ay ashaaciraha ah, xagga usoo go'ay oo soo raacay islaamka khazaali iyo saliim araazi iyo akar alxanafiya sidan ay qabaan waxay ciladu ayadu muaira maa bixaddi daata wax ma dhaliso laakiin ilaahay baa geliyey awoodda ay ku dhalinayso xukumka hada huwa sawaab bariiska iyo raashinka cunidiisa kuma dharjinhaya allah kugu dharjinhaya ilahay baa nacfiga dheefta geliyey dabku awooddu kugu gubi allah geliyey awoodda ku daldalmi aad humarihi allah ku siiyey waxaan oo dhanba allah bixiya subxaanahu wa tacaala mucطi اlkamaal madhabkan dambe marka odhanaya ciladu ma aha mu'ahira bidaatiha bimacnaa ma aha mid ka go'an oo ka madax banaan awoodda rabbiga subxaanahu wa tacaala ee waxaa weeye waa shay ilaahay awoodda uu geliy allah ka dhigay idan alcilaةu waa waصfun jacliyu sharciyu cinda almuxaqiqiin wasfi jacli ah weeye wasfi daati a maaha allah ka dhigay weeye in ay dhaliso xukumkan ayib saa darteed ahlu sunna waxay leeyihiin cila mustaqila bidaatiha waxaa ka jirta cila waaxida mashiiئaة اllahi waqudrathu mashiiئaة اllahi waqudrathu maa sha allahu kan wmaa lam yasha lam yakun wixii kaleo dhanba waa bijacli اlbaari subxaanaه wa tacaala muahiran wa faacilan ayuu ku shaqeeyaa sheekhu islam tami wuxuu yidhahda waxay sheegan oo dhan diidi mayno ninkii wujuuh yidhi kii ictibaaraad yidhi kii wasfi daati a yidhi kii yidhi sifa daatiya kii mucarif yidhi waan u sallimaynaa laakiin markuu fasiro warkiisa oo uu yidhaahdo ciladu waa amaara keliya oo uu yidhaahdo muaira ma aha bijacli اlbaari laha muaira markaasaan yaan xiniyaha ku dhegaynaaba odhanayna waxaad u heesaysaa madhabkii aljahmiya اlmujabira ayb marka iska ilaaliya nimankii laamu tacliil iyo baa sababiy o dhan diidi jiree warkoodii wadaad kuu qarinayo waa madhab ahli اbaaطil wadaadkaas hazaali iyo saliim araazi iyo xanafiyada marka ashaaciramana kutubtooda say u naqdinhayaan waad la yaabaysa shayga xaqaha baa lagaaga dhigay balaayo tashniic si lagugu wado haddii lagaa batana malagaabaaba galayba aynu ka soconno wاlxukmu fi اlasli haabit biha la biالnasi waa masala khilaafiya fi اlusuul xukumku asalka saaran ma daliilku ku sugnaaday mise ciladu ku sugnaaday haddaad tidhahdo ciladu ku sugnaaday xukumku daliilku waa kaashif daliilku waa kaashif taxriimu اlkhamri inamaa abata bilskaar haddaad tidhaahdo inama alkhamru wاlmaysuru aayadda iyo fajtanibuuhu waxaan leenahay waa daliilun kaashifun sababkii xarimay khamrada daliilkii xarimay khamrada haddaad tidhaahdo xukmu اlasli waa haabitun binasi haabitun binnasi ciladuna waa kaashifa ee lima akhdi daliil lima daliilka meeshuu qabanaya tusaysa ayb wاlxukmu fi اlasli xukumka asalka saaran haabitun wuxuu ku sugan yahay biha ay bilcila laa binasi naska kuma sugno naska kuma sugno ayb sidaa hadda isagu uu sheegay bayna usuuliyiintu u badan yihiin sida waa masale khilaafiya laakiin usuuliyiintu sidaasay u badan yihiin qolya waxay leeyihiin ciladaa faracee daliilka asal ah lianna xukumkii markaan ogaano iyo daliilkiisii kadib baan baadhnaa cilada kadib baan cilada baadhaynaa alxukmu yahbutu bidaliilihi bacdamaa daliilkii iyo xukumkii sugnadaan baad baadhi ciladii marka xukumku wuxuu ku sugnaaday bidaliil buu ku sugnaaday ciladuna waa sababkii keentay xukumku inuu yimaado marka sidaasay iskugu hayaan waa iska masalo iska iska tara fikri ah, macno badan kuma sii xidhno wadana waxay leeyihin waxaa ku jira khilaaf macnawi min shardiha shardi cilla waxaa ka mid a shuruuddeedii ijtimaaluha inay xambaarsan tahay cilladu calaa xikmatin xikmiyo ujeedo tabcaثu اlmukalafa mukalafka ku diraysa oo ku caraabinaysa ku boorinaysa cala اlimtithaali amarkii inuu fartoomo waxay leeyihin waxaa ka mid min shuruud alcilla inay noqoto wasfi jaamida lama rabo waa inay xambaarsan tahay xikmo xikmadaasoo keenaysa in ruuxii mukalafkaa ah, wixii loo diray uu sameeyo uu ku dhaqaaqo tusaale matalan azina waa maxay waa cilla xukunkeeduna ruuxii zina ku dhaca in la rajmiyo ama la karbaasho wey karbaashkaas xukumka asaga ah oo inaan xadkii oofina rajmiga ama jaldiga aan oofinno ah waan ku dirmaynaa xukumkaasaan ku degdega oon samaynaynaa markaan ogaanno xadkaa fulintiisu inuu keenayo zinadu inay yaraato alinsijaar can الzina zinada in laga istaago oo laga joogsado ama laga fogaado hiy alxikma almaqsuuda xikmada maxaa dhalinaya in xadkii la oofiyo kii zinaystama marka adka ilaahay laga oofiyo kii waxadana xadka ilaahay la mariyo maxaa yaraanaya tugnadi baa laga istaagi zinadii baa laga istaagi in waxaasoo dhan iyo xumaantaa laga fogaado hiya alxikmatu min tashriici xaddi zina wa xaddi sariqa xukumka marka jidayntiisu waxaa loo jideeyey inuu xikmada xaqiijiyo markaad xukumka ogaato xikmadana ogaato waxaad ku degdegaysaa xukumka fulintiis inaad fuliso saasuu u jeedaa ijtimaaluhu calaa xikmatin tabcaثu اlmukalafa cala اlimtithaal idan so idinkaa soolaha waa mucarifa yani waa tanaaqudka ku jira usuul ashaacira ka mid ta haddaad tidhahdo ciladu waa mucarifa baqad waa astaan iyo sumad aad tidhaahdo ma noqon karto mujtamil calaa xikma baacia lilmukalafi cala اlimtiaal baacia lilmukalaf cala اlimtiaal way waxay ka ixtiraasayaan tacliilu afcaalilahi wa axkaamihi saasay mukalafka u sheegeen xikmadaa laftirkeedu allah subxaanaه wa tacaala ee ogaalku ogaaday owgeed yuu xukumka dejinaya asalna markaad rabto inaad ka badbaado balaayadooda waxaa weye inaad ogaato cilada axkaamta sharciga ah waa maxay waa cilm اllahi biاlmasaalix cilada dhabta ah alcila fi taxriimi اlkhamri xaqiiqiga waa cilm اllahi bimafsadaة اlkhamri cilm اllahi bimafsadaة الzina wالsariqa wakada ogaanshuhu rabbi og yahay awgeed buu xukumka u dejiyey iskaarku laakiin waa madharkii kuu muujinayey xukumka iyo mafsadadiisii isku xidhkiisa kuu muujinayay laakiin cilm ullaahi saabiq u ogaa shay walba waxaa ku jireen maslaxa ama mafsado ah ayaa ah cilal اlaxkaam اlxaqiiqiya cilal axkaam اlxaqiiqiya waa midaas ayib sheekhu wuxuu u gudbay wa cadamu اliطilaac cala اlxikma markaad sidaa tira waxaad ka badbaadaysa inaad tirahdo say u kala hormarayaan cilada iyo xukumka ama see uga dibdhacaysaa cilada iyo xukum kale dibdhacahaya وcadم الاطلاع على الxikmة laa yqdc xayثu qaama dayl ciliy tana masle muhiima jida wey sifada haddaan la ogaanin ama cilada aan la ogaanin xukm socon maayo laakiin xikmada in la ogaada shardi ma ah xikmaة اlxukmi shardi ma ah hadday inoo cadaato khayr ilah baan ku xamdinaynaa haddaan fahmi weyno xukumkan qadayna bidaliilihi wa bicilatihi xikmadana allaw noo furbaan rabbi baan ka baryaynaa wa cadamu liطilaaci qoraansi la'aan ama ogaansho la'aan cala xikmati la ogaan waayo laa yaqdax ma dhaawaco qiyaaska iyo axkaamta iyo taciilka dhaawaci maayo xayu qaama daliil ciliya hadduu istaagoo la helay daliilka cilada wasfigan inuu yahay cilat lxukmi haddii la ogaado dhihi mayno maa hiya xikmaة اlcila ilan ila xukumka e, e, ciladiisii iyo cilada ciladada wey laba cilaa meesha isdaba taaga cilada ciladada waa xikmada xukunka ciladiisuna waa wasfigan caadiga ee bannaanka jooga eed garanaysaa marka mar haddii ciladii daliilkeedii la helay shardi maa inaan ogaano xikmadii ayb haddaad caqligaada xun ka tirado waa inaan wax walba xikmadiisa ogaado oo sidii kii muctasilaga aad tidhaahdo haddaan aakharo xagga dambe la iskaga tegayni maxaa dabada loo abuuray buuri wuxuu raba wax walba inuu u aadaa bitafsiil bidaqiiq adduunka haddii laga saxaaroonayo aakharana waa in hawshaa la isticmaalo buuri oo loo isticmaalo howlaha dadka qaarkii adduunka ay u isticmaala haddii kale xikmadii baa noqonaysa buhi muxuu ahaaye munharima yacni waa qolyo doonaya inay ogaadaan axkaamta ilaahay cilalkeeda iyo xikamkeeda bitafsiili wadaqiiq ninka ilahnimuu sheegta ninka sidaa raba ilahnimuu sheegta sheekhu wuxuu uhi walaa yajuusu ma bannaano kownu اlcilati nafsa اlxikmati ila low indabaطat wadahara masale kale oo dhib badan buu u gudboo la yidhaahdo altacliil biاlxikma wasfigii daahirka ee mundabidka ahaa ee ama xaqiiqiga ah ama curfiga mutaridka ah ama luqada ah ama xukmka sharciga ahaa iyo jaalib limaslaxa daari limafsada ahaa in wax lagu cillayn karo muran ma laha harcigu ku dhisan yahay waxaa kuu timid xikmadii qudhigeedii xukumka cillo ma looga dhigi karaa altacliilu bilxikma ayaa la yidhaahdaa saddex madhab baa caan ah madhab wuxuu leeyahay laa yajuusu atacliilu bilxikmati muطlaqan xikmo xukum laguma cillayn karo axkaamna laguma dhisi karo maxaa yeelay inta badan xikmooyinku waa shay qarsoon waa shay baahsan caadatu shaaricna waxaan ka ogaanay inaan xikamka wax lagu dhisin fii aglab اlaxwaal hada ra'y اljumhuur manciga ah ra'y اljumhuur wey qole waxay leeyihiin waa lagu dhisi karaa xikmadu yajuusu الtacliilu biاlxikma in xikmo xukumka lagu cileeyaa bannaan axkaamna lagu dhiso rayar baa rag yar baa qaba raasi niman baa loo tiiriyaa aan dhowr ah qolyo waxay leeyihin madhab mufasila waxay leeyihin xikmadu hadday u muuqato sida ciladii oy xikma daahira mundabita ay noqoto waa kal cillo oo waa lagu cilayn axkaamtii madhabkiibuu doorto wadaadku wuxuu ku yidhi walaa yajuusu ma bannaano madhabka mufasilka ah aamidi aamidi ibn xaajib iyaa loo tiiriyaa birmaaguna waa rajaxay oo waa maxwa in la tafsiiriyo la yidhaahdo xikmadu hadday tahay daahira mundabita kalcilla way bannaan tahay in wax lagu cilayo ma bannaano cilladu inay noqoto nafsa alxikma xikmada qudhigeeda in cillo laga dhiga ma bannaano ilaa low indabatat inayba koobanto i soocanta mooyeen hadday xikmadu noqoto daahiro mundabit indabata waxaa kugu jira alظuhuuru wa cadam اlintishaar inay bannaanka joogto oy daahirato khafiya aysan ahayn xaggana ay koobanto aysan intishaarin labadii macnaba way kugu jiraan wuxuu gudbay walaa kownuhaa cadaman walaa kownuhaa walaa yajuusu ma bannaano kownuhaa kown cilati cillada inay noqoto cadamiyan fii hubuutiyin wa min alcadamiyi kown wasfi idaafiyan masalo dhib badan weeye marka aynu khulaasayno masaladan masalada waxay u jeedaan cilladu iyo marka xukunka laysku fiiriyo afar suuraa ka suuragal ah afar suuro ayaa meesha ku taalla inuu xukumkii noqdo wujuudi ciladuna ay noqoto wujuudiya inuu xukumku noqdo cadami ciladuna ay noqoto cadamiya cadamiya in ciladu ay noqoto wujuudiyo wujuudiyo xukunkuna u noqdo cadami saddexdaa suuro khilaaf ma laha inay bannaan tahay saddexdaas suuro waa ijmaaciyo khilaaf kama taagno xukm cadamiy wacila cadamiya xukm hubuutiy wacila hubuutiya iyo tan meesha ku taal cagsigeeda waa maxay cilaة hubuutiyaة fii xukmi cadamiyin saddexdaas suura dhib ma laha in wax lagu cilayn karo kan la diidanya waa maxay waa in xukumkii wujuudi uu noqdo ciladana ay cadamiye noqoto taasaa la diidan yahay labada cadamiyaanka miaalkooda wa iska dhib yarta waxaa tidhi beec baa lagu weydiiyey markaas waa laa yasix limaada licadam الrida cadamu صixaة اlbayci licadam الrida beyci waa asixi waayey waa cadami licadami الrida ridihii inama albayc can taraadi baa laisku ogaayay lama hayo dhib ma laha hubuutigii miaal haddaan ka keenno waa hubuut riba lihubuut ucmi oo kale waxaa tihi shaygan asaga ah riba ku jirta maxaad sugtay ihbaatu xukmi الriba lihubuuti cilat الriba oo طacmiga ama keylka ama quudka yani waa hubuuti iyo hubuuti cadami iyo cadami midka kale ee aanu ku sheegnay cila hubuutiya lixukmin cadamiyin ku miaali cadam wujuub الzakaati liwujuud الdayn waxaa tiri cadam wujuub الzaka fulan baa tiri zaka kuma waajibayso idan cudimad maxaynu weynay cudima wujuub الzakaati calى fulan liwujuudi الdayn cilada marka waa wujuudiyo xukumkiina waa cadami waa cadami midkan laakiin asagu waxaa weeye waa cila waa cila cadamiya fii xukmin hubuutiyin asagu waxaa looga cararaya dhibaata ka taagano waxaa looga cararayaa haddaad tidhaahdo xukun wujuudi ah ayaa lagu xidhay cila cila cadamiya lagu xidhaya balaayaa ka soo boday fii usuul اddiin kownkan waa maxay hadda aan ku dhex jirro waa caalam wujuudi ah yaa khalqi yaa abuuray maa cilatuhu cilatuhu اlfaacila maxay tahay waxaad dhigi kartaa hiy alcadam hadday sugnaato altacliil biاlcila اlcadamiya lixukmin wujuudiya aad sugto waxaa ka soo boodi weeye kufriyaad baaba ka soo boodi dagaalka usuuliyin isku hayaan hawl sahlan ma ah hawl sahlan ma ah haddaad fiqiyaadka ku miaale miaalkay sheegaan waxaa ka mid a istiqraaru اlmilki licadam اlfaski fi zamn اlkhiyaar istiqraaru اlmilki milkigii baa sugnaadaad tiri licadam اlfaski fi zamn اlkhiyaar nin baa wax kale ibsaday markaas hebel milkigiisi waa sugan yahay istiqraar milki waa xukmun wujuudiyu hubuutiyu wa cilatuhu licadam اlfaski fii zaman اlkhiyaar ba fask baan dhicin iyadoo khiyaarka lagu jiro idan fastaqara milku idan masalada waa masala dhib badan qiyaaska qiyaasulcillaha ah waxaa raajixa inaan lagu cilayn karin cila cadamiya bixukmi wujuudiya hadduu yahay qiyaasku qiyaasu dilaala waad xala soo marteen way bannaan tahay inay cilla cadamiya u noqoto lixukmin wujuudiyin maxaa yeele daliilku laa yancakis daliilku laa yancakis maxaa yeel shayga daliilka haddii la waayo shardi maaha madluulka in la waayo laakiin daliilka haddii la helo waxaa shardi in madluulka la helo adduunka intaan rabbi adduunku muxuu tusaa alkown walcaalam yadullu calى wujuudi اlkhaaliqi subxaanaه wa tacaala laakiin cadam اlkown laa yadulu calى cadam اllah saasaa lagu hi addaliilu laa yancakis wainama yatarid addaliilu laa yancakis waxaa looga jeedaa ida wujida اdaliilu wujida اlmadluul laakiin haddii daliilkii la waayo kama dhalanayso e in madluulkii la waayo alkown almakhluuqu ida wujida wujida alkhaaliq liannahu yadul cala alkhaaliq waida cudima almakhluuqu laa yastalzim cadama alkhaaliq waad fahanteen saa darteed bay yidhahdeen wadaadaha sida raajixa ah alcila alcadamiya waxaa lagu cilayn karaa bilxukmi الhubuutiyi fii qiyaasi addilaala la fii qiyaas اlcila lanno daliilku laa yancakis ama alcila falaa budda an tancakisa watatarid faariqu waa intaas waxba yaa idinku wareerin waa muhimaddu waa iska mabxad kalaami oo dhib badan inta yarta aan ku daro siaan oga baxa balcashirka wa min alcadamiy intan wuxuu ku baabi'inayaa qolyaha waxay yidhaahdeen sifa waxaa jirta cadamina aan ahayn hubuutin aan ahayn oo bayna bayne ah wa hiya anisab waliidaafaat wahiya anisabu walidaafaat marka wuxuu rabaa inuu ku dhaho wasfiga idaafiga een xaqiiqiga ahayn waa min cila alcadamiya waa min alwasfi alcadami ma banaan in lagu cileeyo xukm wujuudi oo mustaqir ah mubat ah wa min alcadamiyi ay wa min alwafi walcila alcadamiy waxaa ka mid ah kown lwafi wasfigu inuu noqdo idaafiyan mid wax loo aaneeyo idaafigana wuxuu ka soo horjeedaa kii xaqiiqiga ah wasfi xaqiiqa maxaad soo tidhaahdeen waa maa laa yatawaqafu tacaquluhu calى tacaquli hayrihi wa habatat ciliyatuhu biاsharci wasfiga idaafi waa maxay waa maa yatawaqafu fahmuhu calى fahmi hayrihi kاlubuwati wاlbunuwati wاltaqadumi wاltaأhuri wاlmaciyati wاlqabliyati wاlbacdiy waa idaafaat idan waxaad tihi fi baabi اlmiiraaث albunuwatu muqadamaة calى اlubuwati baad tidhi marka wax la dhaxlahayo aabbannimo iyo wiilnimo waa wasfi idaafi ah marka loo yimaado khaarijkii waaqic ah ma kala hormari karaan markuu ilmaha dhasho uu wiil kuu noqdo adna aabbaad noqon duu asagu wiil noqon waay adna aabba ma tihid waa maxay wasfi xaqiiqoo muuqda ma ah alubuwatu walbunuwatu waa shay fi dihni laa fi lacyaan wax kala hormari kara ama kala dib karana ma taqdiimkaad hadda leedahay albunuwatu muqadamatun cala alubuwati waa wasfi idaafiya ma wasfi xaqiiqi ah marka awsaafta idaafiyada ana wuxuu u rabaa wadaadku inuu yidhaahdo waa min alawsaaf alcadamiya haddaba hadday sidaata laguma cilayn karo xugum hubuuti ah kadalika albacdiyatu walqabliya markaa hebel hebel buu ka horreeyey ilaa kan kaa dambee lahay adugu horrayn heli maysid aniguna bacdiye heli maha ilaa layga horreeyo aduguna qabliye heli maysid ilaa lagaa dambeeyo ma tamise maaha waxyaabaha noocaasa iskugu xidhanba waa le awsaaf idaafiya anisa walidaafat marka qolyihii yidhi wasfiga idaafiga waa wasfi u dhexeeya bayn alcadami wاthubuuti ayuu ku baabi'inaya wameel cadamiyi nimankaasu ku gadaal xero wuxuu leeyahay wasfiga idaafigu ma aha rutbo saddexaade waa min alawsaafi alcadamiya wallahu aclam qiyaas wuu sii adkaadan uma laakiin bal intaa waan ku daynay insha allah